alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad lilimaami abi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala waana dersigeennii saddex-iyo tobnaad wuxuu ka bilaabanayaa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabulmisaax baabu lmisaaxi ama musaax kaga horreeya miah baabu lulfati wuxuu baabu yahay wada jirkii iyo ummaddu inay isu soo dumanto oo ay wada jirto qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed ibnu caasim waa saduuqun qaala xadaana saciid ibnu cufayr hiqatun qaala xadaanii ibnu wahb cabdillaahi ibnu wahb almisri alqurashi mowlaahum can xaywa ibnu shurayx can daraajin can ciisa ibnu hilaal daraaj waa daciif can ciisa ibnu hilaal asadafi can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi ina ruuxaya almu'miniin yacnii labada mu'min ruuxdooda iyo arwaaxdoodu la yaltaqiyaani way kulmaan fii masiirati yowmin meel yacnii maalin loo socdo ayay kulmaan iyagoo ruux aan jismigoodu wada joogin ayaa ruuxdoodu waxay ku kulantaa masaafo maalin loo socdo wamaa ra'aa mana arkayo axaduhumaa midkood saaxibahu midka kale ma arkayo ayuu yidhi ina ruuxayi lmu'minayni labada mu'min yacnii ruuxdooda iyo naftoodu la yaltaqiyaani way kulmaan fii masiirati yowmin masaafo maalin loo socdo wama ra'aa axaduhumaa midkoodna ma arkayo saaxibahu saaxiibkii ma arkayo xadiisku waa daciif oo daraaj baa ku jira daciifada kun sagaal boqol afartan iyo toddoba laakiin macno guud marka la eego nebigu sala allah aleh wasalam wuxuu leeyahy alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha iitalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf nafuhu waa ciidan la ururiyey wixii isfahmo ee neeftooda iyo dabcigoodu isfahmo ee isqabatimana way isu soo ururaan wixii kalena way kala tagaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu muxamed abubakr bn abi shayba ama cabdulaahi bni muxamed almusnadi labaduba sheikh bay u yihiin bukhaari qaala xadaanaa sufyaan athawri an ibrahim ibni maysara ibrahim ibni maysara adaa'i can daa'uus ibni kaysaan can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi annicamu nicmooyinkii ilaahay bini aadamka ugu deeqay tukafaru waa lagu kufriya oo laguma shukriyo ilaahay loogama mahadnaqo sida dadku u badan yihiin buu tilmaamaya waraximu qaraabadiina tuqdacu waa la gooyaa walam nara maanan arag buu yidhi midla taqaarubi alquluubi quluubta isu soo dhowaanshaheeda inay quluubtu isu soo dhowaato wax la mida maanan arag buu yidhi laakiin wakhtigan hadda aan joogno wakhtigiisii buu ka hadlayaa waa wakhti qaraabadii la gooyey qaraabada oo la gooyo iyo dadka muslimiintu isgooyana waxaa ka dhalanay maxay kala fogaanshaha ka dhalanaya annicamu nicmooyinkii tukfar waa lagu kufriyaa waraximu qaraabadiina tuqdacu waa la gooyaa walam nara maanan arag mila taqaarubi alquluubi quluubta isu soo dhowaanshaheeda yacni wax la mid a ah. dayib ibnu kasiir baa fii tafsiirihi ku tilmaamay mujalladka labaad saddex boqol soddon iyo saddex saxaxahu alalbaaniyu fi aladabi almufrad qaala alimaamu raximah الله tacaala xadaanaa qurata ibn abi lmiqraa qaala xadaanaa qaasim ibnu malik can cabdilaahi bni cawnin bni ardabaan can camar bni isxaaq qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nataxadisu kuwo ku sheekaystaannu ahayn anna awala maa shayka ugu horeeya yurfacu min annaasi dadka laga koryeelayo alulfatu wadajirka iyo isudumanka inay isu soo dunmaan waayo dayib yacnii shayga ugu horeeya ee macaalimta islaamka lagu yaqaano dadku ay waayi doonaan waa ummaddii wadajirkoodii in yani khilaaf u yimaado waa iskhilaafaan xadiisku waa daciif yani dacafahu lalbaaniyu fi ladabi almufrad aqamka waxaa nebiga ka sugan ina awala maa yurfacu fi lumma waxa ugu horeeya ummadda laga koryeelayaa waxa weeye alxukmu shareecadoodiiyo diinkoodii inay isku xukumaan waxyaabaha ugu horeeya macaalimtay waayayaan baa ka mid a wa aakhiruha alsalaa waxaa ugu dambeeya ee laga qaadi doonaa waa salaada baabu lmisaaxi yacni kaftankii buu baabu yahay qaala xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu culaya ibraahim ibnu miqsam ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan hooyadiisaa loo nisbiyey wuxuu yidhi xadaanaa ayuub ibni abi tamiimata asakhtiyaani can abi qilaabata cabdulaahi bn zayd aljarmi can anas bni maliki radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ata nabiyu sala alla aleh wasalam nebigu wuxuu u yimi calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa barhkood buu u yimi wa macahunna dumarkiisa la jirkoodana waxaa ahayd ummu sulaymin ummu sulaym yacnii anas ibnu maalik hooyadii qoysuu nebi maxamed aada u xidhiidhin jiray haweenaydaasaa la joogtay faqaala wuxuu ihi yaa anjashatu anjashow anjasha waa nin yacni addoonahoo marka dumarka ku kaxaynayey haddii ilaahay kuu roya awrta ay hayaan carabtu waxay dhaqan u lahaayeen marka socod lagu jiro socdaal iyo safar ay ku jiraan dhaqankooda wuxuu ahaa xoolaha in loo heeso geela in loo heeso marka raggana ninbaa ugu heesayey oo kaxaynayey dumarkana ninbaa ugu heesayey anjasha la marka geelu markuu sawtka iyo heestaa maqlo ayuu isku dubadhacaya aad buu u ordayaa marka ayib yaa anjasha anjashow ruwaydaka tartiibtaada buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sawqaka kaxayntaada aad kaxaynayso bilqawaariiri dhalooyinka iyo qarshooyinkan kaxaynta aad kaxaynayso u tudh maxaa laga wadaa macnaha waxaa laysku shabahayaa dumarka iyo dhalladii baa laysku shabahayaa dhalooyin baad sidaaya awrta aad haw eryan ya yacni waa maa'ilaad dumarku waa iilasho badan yihiino macnaheedu waxa weeye haddii heestan oo yani awrka loo qaaday intay ku mashquulaan inay awrkiiba ka dhacaan baa halisa nebigu markuu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruwaydaka tartiibtaada u tartiibi sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri qarshooyinka iyo dhalooyinka aad kaxaynayso qaala abu qilaaba wuxuu yidhi fatakallama anebiyu sala allah caleyh wasalam nebigu wuxuu ku hadlay bikelimatin kelmad buu ku hadlay kelmad kelmadee waay waa bilqawaariir sawqaka bilqawaariir low takallama biha hadduu ku hadli lahaa bacdukum barhkiin dadkiina maanta nool hadduu ku hadli lahaa lacibtumuuha calayhi waad ku ceebayn lahaydeen macnaha waad la yaabi lahaydeen waxaad odhan lahaydeen ma dumarkii buu oo dhalooyin iyo qarshooyin ku sheegay marka nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi yani kaftankii dhalooyinka hajajabinin buu yidhi rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh ila baabulmisaax baynu ku jirnay marka waa nooc kaftana lacibtumuuha calayhi waad ku ceebayn lahaydeen qowluhu hadalkii nebigu uu yidhi sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri dhalooyinka aad kaxaynaysa iyo qarshooyinka xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna fi lfadaa'il toddobaatan iyo kow nasaa'i iyo axmedna way warinayaan waxaa laga qaadanayaa kaftankii nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix almisri kaatibu leys qaala xadaanii leys ibnu sacad alfahmi qaala xadaanii ibnu cajlaan moxamed ibnu cajlaan can abiihi cajlaan ow saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innaka adigu tudaacibuna waad nala kaftantaa rasuulka ilaahayow waad nala kaftantaa waxyigiina waa lagugu soo dejinayaa yacnii xaaladdu marka seebay noqonaysa qaal wuxuu yidhi innii anugu laa aquulu odhan maayo ilaa xaqan xaq mooye wax kale ku hadli maayo waa sax waa idinla kaftamaa laakiin aniga kaftankaygu xaq mooye wax kale noqon maayo shay baadila kuma kaftamo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa afka nebi maxamed waxaa ka soo baxay waa xaqun xadiiska alimaam tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad bayhaqi fii sunan mujaladka tobnaad sacahu lalbaniyu fii mishkaati masaabix yani qaala imaam raximah اllahu tacaala xadaana sadaqata bnu khaalidin qaala ahbarana muctamir bnu sulaymaan can xabiib abi muxamedi can bakr bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu nebiy sal alla aleh wasalam asxaabtii nebigu waxay ahaayeen yatabaadaxuuna kuwo isku tuurtuura bilbadiiqi qarahay isku tuurtuuri jireen qarahay isku gemi jireen marka la ciyaaraya dee raggu kaftamayaan fa idaa kaanat ilxaqaa'iqu xaqaa'iqdu markay timaado oo rag iska celin iyo duulaan iyo halgan uu yimaadana kaanuu waxay ahaayeen hum rijaalu rag bay ahaayeen macnaha majaal walba waa buuxin jireen ereygaa rijaalna inta badan waxaa loo isticmaalaa dakar iyo iyo rijaal rajulka waxaa loo isticmaalaa yacnii ruuxa maydaanka yacni haddii ilaahay ku runeeyay geesiga ku ah halyiga ku ah qur-aanka waxaad ku arkaysaa min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila rijaalu laa tulhiihim tijaarat walaa baycun can dikri illaah waa salaadii iyo cibaadadii iyo ilaahay ku-xidhnaanshihiisa mowqifka uu qofku ka joogo marka wuxuu yidhi faidaa kaanat alxaqaa'iqu xaqaa'iqdu markay timaadana kaanuu waxay ahaayeen hum rijaal rag bay ahaayeen haddii la gaadho hal kelmadda ilaahay iyo diinta ilaahay in loo hiiliyana rag bay ahaayeen xaaladahoodii iyo maraaxiishooda caadigaa ah markay joogaanna yacnii waxay ahaayeen sida basharka kale dad ciyaara oo kaftama ayay ahaayeen almizyi ayaa fii tahdiibi alkamaal ku warinaya mujalladka shanaad saddex boqol sagaashan iyo sagaal saxiixada afar boqol iyo soddon iyo shan raqamka xadana bishr ibnu muxamed qaala ahbaranaa cabdullaahi ibnu lmubaarak bishr ibnu muxamed waa raawiyatu cabdillaahi ibnu mubaarak almarwasi ahbaranaa cumar ibnu saciid ibni abi xusaynin can ibni abi mulayka cabdullahi bni abi mulayka cubaydillaahi bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi masaxat caaishatu caaisha ayaa kaftantay cinda rasuulillaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay bay ku kaftantay agtiisa faqaalat ummuhaa caaisho hooyadeeda ummu rumaan ah oo sadohdiyaa waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow bacdu dicaabaati hada alxayi min kinaana yacnii caaisha waxay ku kaftamaysaa qabiilkan iyo jilibkan reer kinaana la yidhaahdo kaftankoodii ay ku kaftamayeen oo macnaha rag dumarkooda ayaa ragga la kaftama marka silibkaas warkoodii baa noo soo gudbayo caaisha ay ku dayanaysaa bay marka haddee suduhdii waxay u cudurdaaraysaa gabadhii baa loo qiil bixinaya ayb qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu bal bacdu min saaxina hada alxay bal iska daayey reerkiinaana kaftankoodii inuu yahay waa bacdu min saaxina kaftankayagii hada alxayi yacnii reer bani haashim oo qoyskii nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu ka dhashay ah kaftankayagii yacni ayay qaadatay oo dumaashiyaasheed iyo haddii ilaahay ku roon yahay eedooyinkeed iyo dadkan haddii ilaahay kuu roon yahay qurayshta reer quraysheed macnaha kaftankoodii ayay qaadatay xadiisku waa daciif yani dacfi baa sanadkiisa ku jira qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu صabax qaala xadaana khaalid huwa bnu cabdillaahi qaari wuxuu ku daciifiyey albani adab lmufradka kaa hore iyo toddoba raqamka can xumayd bni abi xumayd adawiil can anas bni malikin qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu nin baa yimi ila اnebiyi sala اllah aleh wasalam nebigu u yimi majaalistii nebi moxamed ummadda khayrka uu ku barayey ee ceelkii saafiga uu ka waraabinayay baa nin baa u yimi yastaxmiluhu isagoo gaadiid ka dalbaya waa dalabu lxamli yacnii dalaba an yaxmilahu ala xumuulah inuu gaadiid ku xambaaro gaadiidisii ayu yidhi faqaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh innii xaamiluka waxaan kugu xambaaraya ala waladi naaqa hal ilmaheed baan kugu xambaaraya waa kaftan sooma xadiidkan shamaa'il ulmuxamadiyaaynu ku soo marray yaa hal ilmaheed baan kugu xambaaraya qaal wuxuu idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahiow wamaa asnacu maxaan ku samaynayaa biwaladi naaqa hal ilmaheed maxaan ku samaynaya maxaan ku fali rasuulkeenu nirig yari maxay ii taraysaa gaadiidna ii geli waxna ii noqon maysa fa qaala rasuulu llahi sal alla alih wasalam wuxuu yidhi wahal talidu libila oo geela miyay dhashaa ila nuuqa hal mooye wax kale ya geelu ama ha yaraado ama awr ha ahaado ama hal ha ahaado ama qurbac ha ahaado yacnii wuxuu ka yimaadaa uun hal buu ka yimaadaa nebigu marka waa sarbeebayoo neef geelaan ku siinayaa buu lahaa asna muxuu u qaatay mid yar in la siinayo dee midkaa yar see u gelayaa buu leeyahy ayb xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidi fii jaamicihi washamaa'ilna waynu ku soo marray saxahu lalbaaniyu fii saxiixi sunani abi daawuud qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu lmisaaxi maca asabiyi wuxuu baabu yahay ilmihii yaraa in lala kaftami karo ayb ilmaha laftiisa caqligiisa in la koriyaa la rabaa xadaanaa aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaanaa shucbat ibn xajaaj alcataki qaala xadaanaa abu tayaax waa zayd ibnu xumayd adubaci qaale wuxuu yidhi samictu anas bnu maalikin baan maqlay yaquulu isagoo leh kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa la yukhaalidunaa midna dheeha qoyskayagu nebigu soo booqan jiro yacni markaa uu noo iman jiray xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo liakhin lii walaal ii sugnaaday oo saqiirin yar yaa abaa cumayr maa facala nuqayr wuu la kaftamaya wiilku shimbir yar buu ku ciyaari jiray shimbirtii baa ka dhimatay markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala nuqayr shimbirkii yaraa muxuu sameeyey nuqayr ka war nuqayrku waa shimbir yar uu ku ciyaari jiray shimbirtan yacni huryada la yidhaahdo ee geela cunta taasoo kale ama tan yaryarayda la yidhaahda ee beeraha cunta ama middan yar ee madaxa cad ee xaydhaguratada la yidhaahdo yacni kuwa yaalkaas bay ku masaleen nebigu waa la kaftamayaayo wuxuu leeyahay wiilkii ku yidhi yaa aba cumayro aba cumayrow maa facala nuqayr shimbirkii nuqayr la odhan jiray muxuu sameeyey waxaa laga qaadanayana shamaa'ilulmuxamediyaynu ku soo qaadannay ilmaha isagoo yar in kunyo loo bixin karo abaa fulaan la odhan karo in lala kaftami karo waxaa laga qaadanayoo kale nebigu wuxuu muujinayey wiilkan laftiisu inaanu sii cimrayeyne uu yacni markaa isagana uu dhiman doono oo marka aanu muddo sii noolaanayno yaa cumayr yani wuuu tilmaam waa ishaaro la tilmaamayo cimrigiisu inuu gaaban yahay taskhiir baa la geliyay xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya raqamka imaam muslimna fi ladab yani ayuu ku warinayaa fii saxiixihi raqamka soddonaad tirmidi fii jaamicihi ibn maaja fii sunanihi xadana ibnu salaam yacnii waa moxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaana wakiic bnu jaraax can mucaawiya bni abi musarid mucaawiya ibni abi musarid laa ba'sa bihi can abiihi musarid can abi hurayrata ahada اnebiyu sal اllau aleh waslem nebigu wuxuu qabtay biyadi alxasana wilxuseyn xasanama xuseen buu gacanta qabtay uma wadaca qadamayhi labadii lugood yacnii ee xuseyn buu yani saaray calaa qadamayhi labadiisa lugood buu dul saar uma qaala wuxuu yidhi taraqa kor soo fuul waa xadiiskaynu soo marnay ibn abi shayba ayaa fii sunanihi ku warinayay imaam axmed waana daciif dacafahu lalbaaniyu fi ladabi almufrad baabu xusni اlkhuluq dabeecadda wanaagsan buu baabu yahay dabeecadda wanaagsan iyo khisaalka wanaagsani afar shay baa aasaas u ah dalaaqat اlwejhi yani ruuxu ruux weji furan inuu yahay ruux weji cambuusa oo wejigiisa hadiyo goor laga dareemo inuu cadhaysan yahay waa inaanu ahayn masalada labaad ee iyadana laga dareemi karay aasaaska u ahi waxa weeye waa badlulcadaa ruux wax bixiyo oo gacan furan inuu yahay masalada kale ku xigtaa waxa weeye alxilmu ruux dulqaadle waa inuu yahay ruux sabri karo oo adkaysan karana waa inuu yahay qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abulwaliid waa hishaam bnu cabdilmalik abulwaliid adayaalasi qaala xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can qaasim bni abi baza waa alqaari iqatun qaala wuxuu yihi samictu cada alkaykharaani cada alkaykharaani waa cada ibnu naafic ninkaas waxaan ka maqlay can umi darda umi darda wuxuu ka wariyey can abi darda can inabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi nabigu maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo yacni filmiisaani yacni asqalu ku culus filmiisaani miisaanka dhexdiisa kaga culus min xusni alkhuluqi dabeecadda wanaagsan shay miisaanka maalinka qiyaame addoommada camalkooda la saarayo shay kaga culusi ma jiro dabeecadda iyo akhlaaqda wanaagsan tirmidi baa fii jaamicii ku warinaya saxaxu alalbaaniyu fii saxiixa yani riwaayo kale nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu leeyah maa min shayin fii miisaani alcabdi asqalu fii miisaani alcabdi yowma alqiyaama min khuluqin xasan maalinka qiyaame acmaasha ruuxa mu'minkaa marka la miisaamayo akhlaaq wanaagsan wax kaga culays badanay miisaanka ma jiro qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu kasiir qaala xadaana sufyaan athawri can ilacmash sulaymaan ibn mihraan alacmash can abi waa'il yacni shaqiiq ibni salma can masruuq bn alajdac can cabdilaahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu yidhi lam yakun nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu maanu ahayn faaxishan yacni mid afxun maanu ahayn nebigu walaa mutafaxishan xumaatada iyo afxumada mid iska doondoonana maanu ahayn nebigu sala allahu caleyh wasalam macnaha dabcina uma ahayn iskamana doondooni jira nebigu sala allahu caleyh wasalam wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal allau aleh wasalam yaquulu ku yidhahda khiyaarukum axasinukum akhlaaqa khiyaarukum waxaa idinku ikhyaarsan ruuxa yacnii hormuudka ama halyeygaahi waxa weeye waa ruuxa idinku akhlaaqda wanaagsan buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaaliba fii saxiixii ku yidhi shan kun lix boqol muslimna kitaabu alfadaa'il lixdan iyo siddeed imaam axmed iyo ibnu qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu saalix yacni katibu leys qaala xadaanii leys ibnu sacad alfahmi qaala xadaanii yasiid ibnu lahaad waa yasiid ibnu cabdillaahi yacni ibnu usaama alleysi ibnu lahaad can camr ibni shucaybi can abiihi can jaddihi waa camr ibnu shucayb yani waa shucayb ibnu maxamed ibnu cabdillaahi ibni camr ibni caas annahu samica nebiya sal alla aleh wasalam nebiguu maqlay suubanuhu yaquulu isagoo le ukhbirukum maydinka warramaa biaxabikum ilaya agtayda midka loogu kalgacayl badan yahay nebi maxamed haddaan ahay ciddaan ugu jecelahay maydinka warramaa wa aqrabikum yacnii idinku dhow minii xaggayga majlisan makaanu fadhiisi yowma alqiyaamati maalinka qiyaame fasakata alqowmu qoomkii waa aamuseen saxaabadii waa aamuseen fa acaadaha maratayni ow alaaan laba jeer ama saddex jeer buu ku celiyey war maydiin sheegaa cidda aan ugu jeclahay maalinka qiyaamana majliska iyo fadhiga iigu dhow maydiin sheegaa qaaluu waxay yidhahdeen nacam ha yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahiow qaalu wuxuu yidhi axsanukum khuluqan midkiinna idinku dabeecadda wanaagsan ayaa agtayda loogu kalgacayl badan yahay majaalista iyo fadhiga iyo darajaadka qiyaamana ruuxa igu dhow ah ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya shaykhu lbukhaari mujaladka labaad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka labaad saxaxu lalbaaniyu raximah اllahu tacala fii saxiixa raqamka xadaanaa ismaaciil bni abi uweys maalik baa abti u ahaa qaala xadaanii cabdilcasiis ibnu moxamed addaarawardi can muxamed bni cajlaan can ilqacqaci bni xakiimi can abi saalixin asamaan dakwaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu inamaa bucitu yani waxaa la ii soo bixiyey waxaa la ii soo saaray liutamima inaan dhammaystiro saalixa alakhlaaqi akhlaaqda mideeda wanaagsan inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq bay riwaayad kale tidhaa akhlaaqda mideeda wanaagsan inaan dhammaystiro diimaha ilaahay subxaana wa tacaala rususha uu u soo dhiibaye fariimaha uu soo wada dhiibay dhammaan waxay tarkiisinayeen akhlaaqda noocyo ka mid ay tarkiisinayeen jirooyinka bulshooyinka nebiyada laga soo dhex saarayo yacnii haysta ayay yacni ilaahay waxyi uu ku saxayey saa darteed diin ka mida diimaha ilaahay subxaana wa tacaala oo akhlaaqda ka madhnayd ma jirto laakiin diin sida diinteenna loogu jamciyey akhlaaqda loogu ururiyey ma jirto oo nebi moxamed baa dhammaystiray akhlaaqda yacni mideedii wanaagsanayd imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad waalxaakimu fi lmustadrak mujaladka labaad walbayhaqi fi sunan mujaladka tobnaad saxahu alalbaaniyu fi saxiixa raqamka afartan iyo shanaad saxiixu ljaamic saqiir laba kun saddex boqol iyo konton raqamka inamaa bucidtu liutamima saalixa alakhlaaq qaala xadaanaa ismaaciil waa ismaaciil bni abi uweys qaala xadaanii malik can ibni shihaabin moxamed bni muslim bni shihaab azuhri can curwa curwa ibni subayr can caaisha annahaa qaalat caaisha waxay tidhi maa khuyira rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam beyna amrayn nebi maxamed lama dooransiin laba arimood inuu kala doorto looma tilmaamin nebi moxamed ila khtaara wuxuu dooranaya aysarahumaa midooda fudud buu dooranaya haddii laba arrimood laysu dhinac dhigo labada arimood midda fudud buu dooranayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maa lam yakun isman haddaanay dembi ahayn waxaan la kala dooranayaa waa inaanay ahayn wax dembiya laakiin laba arrimoodoo sharciga ku bannaan labadooduba ay ku bannaan yihiin haddii nebi maxamed laysu soo agdhigo wuxuu dooranayay midda fudud ee marka aan cuslayn buu dooranaya fa idaa kaana isman hadduu dembi yahayna kaana wuxuu abcada annaasi minhu dadka midka ugu fog buu ah wamantaqama rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay maanu aargoosan linafsihi naftiisaba maanu aargoosan wax isaga xadgudub oo isaga loo geystay weligii nebigu kama aargoosan nin baa u yimi ninkii khaarijiga ah wuxuu yidhi icdil fa innaka lam tacdil cadaalad samee maadan cadaalad samayni markaasuu wuu yidhi weyxaka faman yacdil idaa lam yacdil illaahu warasuulah war yaa cadaalad samaynaya ilaah iyo rasuulkiisu hadday cadaalad samayn waayeen wuu nebigu ninkan aan dilnaa la yidhi markaasaa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yataxadasu annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabah dadku ku sheekaysan maayaa nebi maxamed asxaabtiisuu laayaa dhaqankaasuu nebi maxamed lahaa ilaa an tuntahaka yacnii in lagu dhexdhaco mooyaane yacnii xurmat allaahi tacaala ilaahay xurmadiisa yacnii wixii ilaahay xarimay xuduuddiiiyo sohdintii uu dhigay in laga gudbo xaaraan dadka ay sameeyaan mooyaane fayantaqimu llaaha yacnii fayantaqimu wuu aargoosanayay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh fayantaqimu lilaahi biha yacnii alle dartiiba u argoosanayey xuduudiisa iyo suhdintiisa laga tallaabay darteed buuna u argoosanayay macnaa diinta haddii gef laga galo nebigu uma dulqaadanayn laakiin muxuu u dulqaadanaya isaga shakhsiyaddiisa gef laga galo nebigu waa u dulqaadanaya annaga laakiin waa cagsi soo ma ma waa cagsiyo ninka haddii naftiisa iyo reerkiisa iyo yacnii la taabto waa shan biloodoo xadhiga hadduu ilaah iyo diinta caayana sheekh maxaa kaa galay baa lagu leeyahay iska dhaaf asagaiyo ilaahay bay u taallaha faraha ka qaad baa lagu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fayantaqimu lilaahi biha haddii xaaraan la sameeyo xuduudda ilaahay laga gudbo diinta lagu xadgudbo waa ka aargoosanayo bukhaari baa fi saxiixii ku warinaya saddex muslimna fi lfadaa'il toddobaatan iyo toddoba imaam axmed abu daawuud iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana moxamed bnu kasiir alcabdi qaala ahbaranaa sufyaan athawri can subaydin waa subayd ibnu اlxaaris iqatun habt can mura yani mura ibnu sharaxiil almacruuf bimurata adayib baa la yidhaha yani iyo murat lkhayr iyo waxyaabahaas o dhan baa la yidhaha can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala qasama baynakum akhlaaqakum kama qasama baynakum arsaaqakum in allaha tacaala ale subxaanah watacaala qasama wuu qeybiyey beynakum dhexdiinna wuxuu idiin qeybiyey akhlaaqakum akhlaaqdiinnuu idiin qeybiyey kamaa qasama siduu u qeybiyey beynakum dhexdiinna arsaaqakum arsaaqdiinna siduu idinku qeybiyey macnaha sida ilaahay risiqa looxulmaxfuudka ugu qoray idinku qeybiyey buu akhlaaqdana iyo dabcigana ilaahay idinku qaybiyey ayb wain allaha tacaala alle subxaanah watacaala yucdi lmaala xoolaha ilaahay wuxuu siiyaa man axaba ruuxuu jecel yahay iyo waman laa yuxibu iyo cidaanu jeclaynba adduunyada gaal iyo mu'min iyo munaafiq intaba waa la siiyaa maxaa yeelay ilaahay agtiisa adduunyadu qiimo kama leh bal gaaladan ilaahay ka furtay waxayba garanayaan oo keliya noloshan adduunyada sida loo maamulun bay yaqaaneen sida ilaahay qur-aanka ku yidhi yaclamuuna daahiran min alxayaati اdunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku waa mawquuf marfuucna waa yahay oo riwaayad kaloo marfuucaa sugan wuxuu yidhi yacnii waman laa yuxibu walaa yucdi aliimaana iimaanka ma siiyo yacnii diinta iyo iimaanka uguma deeqo ilaa man yuxibu ciduu jecel yahay mooyaane iimaan waxaa ilaahay qalbigiisa u geliyaa islaamnimana u hibeeya ruux ilaahay doorto u jecelya faman daanna bilmaali an yunfiqa faman daanna ruuxii ku bakhayla bilmaali xoolihii ruuxii ku bakhayla an yunfiqahu inuu nafaqeeyo xoolihii jidka ilaahay inuu ku bixiyo ruuxii ku bakhayla oo wakhaafa alcaduwa cadowgiina ka cabsado inuu jihaadana ka cabsado an yujaahidahu inuu cadowgii la jihaado ka cabsado oo wahaaba leyla yacnii habeenkiina ka haybaysta an yukaabidahu ay an yuqaabilahu fi mashaqatihi habeenka dhibtiisii inuu qaabilo oo macnaha salaatuleyl tukado oo hurdadii uu ka soo kaco ruuxii taana kari waayo awoodi kari waayo falyukhir habadiyo min qowli laa ilaaha ila allah wa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar acmaashan saalixada ilaahay loogu dhowaanayo waa darajaad way kala sarreeyaan saa darteed cibaadada iyo xidhiidhka ruuxu ilaahay uu la samaynayo waxay ku xidhan tahay yacnii sunnayaasha iyo khayrbadsigu waxay ku xidhan yihiin nashaadka iyo firfircoonida qofka marka hadduu awoodi kari waayo sadaqadii inuu bixiyo oo bukhli yacni markaa uu diido ama inuu halgamo markaa naftiisa iyo fulaynimo ay u diido ama habeenkii salaatuleyl inuu tukado uu ka haybaysto awoodi kari waayo hurdo iyo nafya shaydaan ay ka qaalib noqdaan falyuksir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allah camal aanu ka caajisayn baa jire iyo wa subxaana allaahi walxamdu lilaah wallaahu akbar carabka ilaahay ha ka xuso falyakun lisaanuka radban min dikri illaah xadiisku waa saxiixun mawquufan wa saxiixun marfuucan imaamu axmed baa warinaya mujaladka lixaad boqol afariyo toban buu ku wariyay yani saxiixu tarqiib watarhiib asagana boqol iyo kun iyo toddobaatan iyo lix raqamka wuxuuna leeyahay wa qaala fii xukmi almarfuuc riwaayo kaloo abi saciid alkhudri laga warinayo iyo shawaahid kaluu leeyahay xadiisku waana marfuuc isagoo marfuucana waa ansaxay oo nebiga loo tiiriyey asagoo mawquufana waa ansaxay dhammaan axaadiistaa waxaa laga qaadanayaa akhlaaqda iyo dabciga wanaagsane qiimaha uu leeyahay xataa ninkii markuu gabadha soo doonayey ee guur yani markaa uu doonayey gabadh inuu guursado maxaa lagu xidhay idaa ataakum man tardowna diinahu wa khuluqahu fasawijuuha haweenaydii waxaa la yidhi fadfir bidaati diin yani waalkhuluqi taribat yamiinuka ninkii markii lala talinayay waxaa la yidhi haweenta diinta iyo akhlaaqda leh guurso ayaa lagu yidhi marka akhlaaqdu waa qaybaha iyo macaalimta aasaasiga ugu muhiimsan diinteenna ugu muhiimsan bal nebi maxamed wuxuu leeyahay inamaa bucistu liutamima saalix alakhlaaqi xadiiskaynu hadda soo marayn marka soomaaliduna waa kuwa yiraahda maxay odhan jireen dabeecaddu dabeecaddu diinta waa ka badh diinta waa ka badh waxaad arkaysaa qof muuqaalkii dhaqan yacni wadaadad buu u egyahay wadaad buu u egyahay xagga madaahirta ka muuqata eegto laakiin markaad la tacaamusho oo wuxuun idin dhex maraan baad waxaad ogaanaysaa akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada ku jirtaad ogaanaysaa lidalika waxay yidhahaan yani iyo akhlaaqdu diinta waa ka badh bay yidhahan diintu way ku yaro qurqurxin laakiin abuurka wixii aad yani haddaad jacjacoor ahayd iyo haddaad jinac ahayd iyo haddaad mid qalafsan oo engegan ahayd xoogaa wixii unbaa kugu soo baxay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu sakhaawati nafsi nafta deeqdeedii buu baabu yahay yacnii ruuxu ruux deeqtoon oo ilaahay wuxuu siiyey ku deeqtoon inuu yahay xadaanaa yaxya bn abi kaiirin qaala xadaanaa leys ibnu sacad can ibni cajlaanin maxamed ibni cajlaan can ilqacqaac ibni xakiimin can abi saalixin samaan can abi hurayrata can اnebiyi sal اllah aleh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi laysa alqinaa hodantooyadu maaha can kasrati alcaradi yacnii badeeco badan iyo xoolo badanoo ruuxu u helo hodantooyo maaha ruuxa waa qani la odhan maayo walaakina alqinaa laakiin hodantooyadu waxa weeye qina nafsi waa naftaadu inay deeqtoonto wixii ilaahay subxaana wa tacaala kuu hibeeyey khasnadihiisa uu kaaga deeqay qayb ilaahay wixii aad u heshay inaad ku qanacdo ayaa hodantooyo layidhaha lidaalika waxaad arkaysaa nin ruux adduunyadii loo dhiibay oo welwel iyo walbahaar ku nool oo niyadda yani ka caydh ah faqiirka ah waxaad arkaysaa mid maqadaamadhergaan ahoo noloshiisii yani waxa uu cunayo maalinkaa haysta laakiin qanaaca ilaahay siiye subxaana wa tacaala qalbigiisii qanaacuu geliyey bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya lix kun iyo siddeetan iyo kow muslimna fii sakaat buu ku warinaya boqol iyo labaatan ibnu maaja iyo tirmidi baa warinaya xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin alwaashici qaala wuxuu yidhi xadaanaa xamaad ibnu sayid wa sulaymaan ibnu almuqiira can saabit ibni aslam albunaani can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi khadamtu nebiya sala allahu aleh wasalam nebigaan u khidmeeyey cashara siniina toban sana nebiga u khidmeeyey famaa qaala liya ima odhan nebigu sal allah aleh wasalam yacni ufin qad ufin um, ima odhan uf hadal aan dhibsado ima odhan qadun weligii ima odhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa qaala liya ima odhan lishayin shay lam afcalhu aanan samaynin alaa kunta facaltahu warmaad sidaad samaysid saa maxaad u samayn weyda ima odhan walaa lishayin shay oo facaltuhu aan sameeyeyna lima facaltahu maxaad sidaa u samaysay ima odhan nebigu sala allah aleh wasalam waxay ku tusinaysaa marka akhlaaqda wanaagsan iyo dabciga wanaagsanee ilaahay nebi maxamed u hibeeyey ee ugu deeqay waana sida ilaah yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa layidhi subxaana wa tacaala wiil yari shaki kuma jiro inuu wuxuun kharibayo soo ma toban sanana u shaqaynaayo waxbuu khaldi waa bini aadam yacnii waxbuu sixi ima odhan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi war waxaa maxaad u kharibtay war waxaa maxaad saa ugu samaysay maxaad u samayn weyday ima odhan nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga marka dabciga iyo akhlaaqda nebi maxamed ilaahi u hibeeyey imaamu muslim baa fi lfadaa'il ku warinaya konton iyo kow imaamu axmedna fii musnadihi mujaladka saddexaad boqol toddobaatan iyo afar abu yacla fii musnadihi cabdirasaaqna fii musanafihi xadaanaa ibnu abilswad cabdilaahi bni abilswad qala xadana cabdilmalik bni camrin qala xadaana saxaamata ibn cabdiraxmaan bn اlasam yani ninkan waa mukhtalafun fiih ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa yani waxa weeye waa waa maqbuul yani waa xadiiskiisa waa maqbuul bimacna daciif ibnu xibbaanna waa towhiiqiyey jarxi iyo tacdiil yani markaa wax jarxi oo dhaawacyadana markaa looma helin qaale wuxuu yidhi samictu anas ibni maalikin baan maqlay yaquulu isagoo leh kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan wa kaana wuxuu ahaa nebigu laa ya'tiihi axadun ruuxumaanu iimaanayn ilaa wacadahu wuu yaboohayey haddii qof bini aadani nebi moxamed uu yimaado uu wuxuun weydiisto haddaanu markaa hayn ballan buu u qaadayay nebigu waa u yaboohayey wa anjasa lahu ballantiina waa u fulinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh in kaana cindahu yani haddii shaygaa uu ugu ballan qaaday uu agtiisa yahay wa uqiimat isalaatu salaaddii baa loo aqiimay maalin maalmaha ka mid ah salaaddii loo aqiimay markii salaaddii laysyidhi ha la galo wa jaa'ahu acraabiyun nin reer baadiye ah yimi fa akhada bihawbihi nebiga maradiisuu soo qabsada salaaddii waa la aqiima nebigii is yidhi marada ku soo dhegay ii kaadi buu yidhi nebi maxaynu samayn lahayn innagu sheekhii shariif kasta haddii isagoo salaadii loo aqiimay uu qof kugu soo dhegoo ku yidhaha damban kale leeh intaanu isagu hadlin dadka masaajidka joogaaba qaylin lahaa soo maha war iimaanka alla kaa qaadi horta bal salaadda hanala tujiya noo kaadi hor odhan lahaydeen nebi maxamed fiir marka dulqaadkiisa nin reer baadiya iyadoo salaaddii loo aqiimay soo jiito wuxuu ii kaadi salaadda hayga gelina ayb faakhada bihawbihi maradiisu soo jiitay faqaala wuxuu idhi inamaa baqiya min xaajatii yasiira mar horuu nebiga arrin u sheegta dulqaadka nebiga fiiri wuu dhammaysta markuu dhammaystee salaaddii la damca in la galo buu yidhi xaajadaydii iyo dantaydii arrin yar baa iiga hadhsanayde isug ayb inamaa baqiya waxaa ka hadhay min xaajatii yasiira wa akhaafu waxaan ka baqaya ansaaha inaan hilmaamo faqaama wuu istaagay nebigu macahu la jirkiisu isla taagay xataa faraqa ilaa uu ninkii dhammaystay min xaajatihi dantiisii uma aqbala wuu soo qaabilay fasallaa markaasuu tukaday dadkii tujiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddee naxariista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi waa shakhsi ilaahay u diyaarinayo bashariyada intii ilaahay hanuun la doonay inuu ku badbaadiyo oo ku samatabixiyo loo diyaarinayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin inamaa ana raxmatun muhdaat naxariis laydiin hibeeyey baan ahay buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku waa xasan sheekh naasir saxiixu aljaamic saqiir saxiixadana raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana kabiisa ibnu cuqba waa saduuqun qaala xadaana sufyaan athawri can ibni اlmunkadir can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu yidhi maa su'ila nebiyu sal allahu aleyh wasalam nebiga lama weydiisan shay-an shay lama weydiin oo fa qaala markaa uu yidhaha laa maya wax nebi maxamed la weydiiyo uu maya yidhaahdo ma jirin xaaladihiisa inta badan mararka qaarkood waa dhici jirtay laakiin maya dhaqanka nebi maxamed ma ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh walidaalika qofkii mar arkaa ee nebiga la kulma salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuu jeclaan jiray wuu u soo hiloobi jiray inuu yani markaa uu yimaado ilaa saxaabada qaarkood intay guryahoodii tageen ay xusuusteen dhimashada la dhimanayo oo ay yidhaahdeen haddaadan nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayhi marka jannada la tago asaga booskiisa waa la kor yeelayaa nebiyadii iyo ambiyadii iyo darajaadka koraa la geenaya amaadba arki weydaa markaasuu nebiga u yimi oo wuxuu rasuulka ilaahayow anigu waxaan ahay yacnii ruuxa miskiinka ee muslimiinta ka mid a ah, adiguna ambiyadii baad ka mid taho kor baa loo qaadi inaan ku arki waayaan ka baqaya ilahay baa wuxuu soo dejiyey waman yudic allaha warasuulahu faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa imaamu muslim baa fi lfadaa'il ku warinaya konton iyo lix xadaanaa qura ibnu abi lmuqiira qaala xadaanaa caliy bnu can hishaam bni curwata qaala ahbaranii alqaasim bnu muxamed bn abi bakr can cabdilaahi bni subayrin qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu maana arag imraatayni laba dumar oo ajwada ka deeqsisan min caaishata wa asmaa caaisha iyo asmaa laba dumaroo ka deeqsisan ma arag maa ra'aytu ma arag buu yidhi imraatayni laba dumar oo ajwada ka deeqsisan min caaishata wa asmaa caaisha iyo asmaa laba dumaroo ka deeqsisan ma arag buu yidhi qaasim ibnu maxamed ibn abi bakar yacnii cabdullaahi ibnu subayr buu ka warinaya wajuuduhumaa deeqdooduna mukhtalifun mid kala gedisan bay ahayd ama caaishatu caaisha fa kaanad waxay ahayd tajmacu tii ururisa ashaya ila shay wuxuu markuu yaryahay may bixin jirine way kaydin jirtay ilaa shay kale ay u geyso yacnii shayaal badan ay isku darto marka wax badan agteeda ay ku soo ururaan ayay bixin jirtay xataa idaa kaana markuu ahaado ijtamaca mid ku soo kulmay cindaha agteeda yacnii qasamad way qaybinaysa wa amma asmaa asmaa miyaa fa kaanad waxay ahayd laa tumsiku shay-an liqadin shay berrito uma kaydaysan jirin ama ha yaraado ama ha weynaadee waxa gacanteeda soo gala ayadu way qaybin jirtay sababtana waxa weeye nebigaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi anfiqii walaa tuxsii fa yuxsi allaahu alayk asmay nafaqee oo ha kaydaysanin yaan lagaa kaydaysanin khasnadaha ilaahay waxa ku jir walaa tuukii fa yuuki allaahu calayk ha af yaan lagaa af xidhanin buu nebigu yidhi salawaatu wasalaamu calayhi xadiiskuna waa xadiis saxiixa alimaam dahabi raximah اllahu tacaala fii siyari aclaami nubala mujaladka labaad abaoaaaaiyo ayuu ku tilmaamay wasaxaaxu lalbaaniyu fi ladab اlmufrad baabu shuxi bakhaylnimadii buu baabu yahay xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaana wadaxi bni cabdilaahi alyashkuri can suhayl bni abi saalixin can safwan bni abi yasiidin can ilqacqaci bni lajlaaj can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal aleh waslem rasuulka ilahi wuxuu yidhi laa yajtamicu yacnii ma kulmaan kulmi maayaan qubaarun bus ama boodh fii sabiili illaahi ilaahay subxaanah wa tacaala waddadiisa iyo jidkiisa ku soo gaadhay ruuxa mu'minka iyo wa dukhaanu jahannama jahannamo qiiqeeda iyo qaaceeda ma kulmayaan fii jawfi cabdin abadan addoon laabtii weligeed kuma kulmayaan ruux ilaahi subxaanau wa tacaala jidkiisa u halgamaya kelmadda alle liiclaa'i kelimatillaahina u dagaalamayo hadafkiisa iyo qaayadiisa iyo ujeeddadiisa iyo dantiisu ay tahay yacnii oo sidaa darteed bus uu ku soo gaadhay yacnii ma kulmaan buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo qaaca iyo buska jahannama ma kulmaan walaa yajtamicu ma kulmaan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ashuxu bakhaylnimo iyo waliimaanu iimaan fii qalbi cabdin abadaa addoon qalbigii kuma kulmaan iimaanka iyo bakhaylnimadu kuma kulmaan buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh xoogaa culimmada qaarkeed baa waxay tilmaamaan in farqi u dhexeeyo yacnii albukhlu washux bakhaylnimadu waa qofku inaanu isagu gacantiisu aanay furnayn laakiin shuxigaa ka sii xeeldheero waa ka ilaah yidhi subxaana wa tacaala waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun shuxigu waxa weeye waa inaanu isaguna wax bixin khalqiga ciddii gacanta furi lahaydna uu ka hor joogsado war dhantaada garo war isma ogide ukaadi ah. waar ilmaha ka dhammaynin masaariifta ha ka dhammayn ciddii wax bixin lahayd buu ka hor joogsanaya tirmidi baa fii jaamicihi kuwii warinaya ibnu maaja fii sunanihi nasaai fii sunanihi mishkaat lmasaabiix ayuu ku saxiix yeelay shiikhu yani raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muslim ibnu ibraahim alfarahidi qaala xadaanaa sadaqata ibnu muusa waa daciifu cinda aljamhuur sadaqa ibnu muusa huwa abu lmuqiira الsulmi qaala wuxuu yidhi xadaana malik ibnu diinaar can cabdillaahi bni qaalib alxudaa'i can abi saciidin alkhudri can اnebiyi sala اllahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi khaslataani laba arrimood laa yajtamicaani kuma kulmaan fii mu'minin ruux mu'mina kuma kulmaan dhaqan iyo dabeeco loogama yeelo albukhlu bakhaylnimo iyo wa suu'u lkhuluqi iyo dabeeca xumo dabeeca xumo iyo bakhaylnimu ruux mu'mina kuma kulmaan mid waa laga yaabaa in laga helo laakiin labadooda tilmaan loogama dhigo tirmidi baa fii jaamicihii ku warinaya ah, raqamka ah abu daawuud adayaalasi cabdu ibnu xumayd iyo qayrkood xadiiskuna waa daciifoo sadaqa ibnu muusa ku jira daciifada silsilatu axaadiis daciifa qamka xadiana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadiana alacmash can malik bni xarisin can cabdilaahi ibni rubayica qaala wuxuu idhi kunnaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda cabdilaahi ibni mascuudin cabdilaahi ibni mascuud agtiisaanu fadhinay majliskiisi fadakaruu rajulan ninbay tilmaameen dadkii majliska joogay baa ninbay wax ka sheegeen yacnii fadakaruu waxay sheegeen min khuluqihi akhlaaqdiisa iyo dabcigiisa iyo dabeecaddiisa wax ka sheegeen fa qaala cabdulaahi baa wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama low qadactum haddaad goysaan ra'sahu madaxiisa yacnii akuntum ma ahaan lahaydeen tastadiicuuna kuwa awooda an tuciiduuhu yacnii madaxii aad goyseen inaad ku soo celisaan madaxii ma ku celin kari lahaydeen qaalu waxay dhaheen laa maya qaal wuxuu yidhi fayadahu gacantiisa intaad goysaan meeshii aad ka goyseen dib ma ugu celin kari lahaydeen qaaluu laa qaal wuxuu yidhi farijlahu lugtiisa ka warrama lugtiisa haddaad goysaan meeshii ma ku celin lahayd qaaluu waxay idhaahdeen laa maya tan oo kale waxaa la yidhaahdaa muqadamo iyo gogoldhig iyo arar baa la yidhaahdaa xaajada aad rabto inaad ka hadasho iyo dadkan aad rabto tusaalaha iyo amsaasha inaad wax ku fahansiiso markiiba inaadan xaajada farta ka saarin ee gogoldhig iyo arar aad samayso ayib muxuu saxaabigu u jeedaa qaala wuxuu idhi fa innakum idinku laa tastadiicuuna ma awoodaysaan oo ma kari kartaan an tuqayiruu inaad doorisaan yacnii khuluqahu dabeecaddiisa iyo abuurkiisa xataa tuqayiruu khalqahu ilaa khalqigiisa aad doorisaan qofkan bini aadamka ah jidhkiisa iyo boodigiisa sida ilaahay isu saaree u abuuray miyaad wax ka bedeli kartaan haddaydan taa wax ka bedeli karin marka ninkan dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisana waxba kama bedeli kartaane faraha ka qaada way marka faraha ka qaada ayib wuxuu yidhi marka ina nudfata candhuufta manidii baa laga warramayaa latastaqiru way sugnaataa fi raximi raximka minka ama ilma galeenkay ku sugnaataa arbaciina laylatan afartan habeen bay ku sugnaataa uma tanxadiru way hoobataa damman ay xaala kownihaa daman iyadoo dhiiga ah uma takuunu waxay ahaataa calaqatan xinjir bay isu bedeshaa waa marxalada iyo maraaxisha kala duwanee ilmuhu uu marayo uma takuunu waxay ahaataa mudqatan waslad bay ahaataa hal wasladoo hilibo afgelisa waxa afka la geliyo leeg bay noqotaa uma yabcasu allaahu ilaahay wuxuu soo diraa malakan malag buu u soo diraa fayaktubu markaasuu qoraa risqahu risiqiisa iyo wa khuluqahu dabeecaddiisa iyo wa shaqiyan aw saciid mid ayaan leh iyo mid ayaan daran oo nasiib daran shaqi iyo saciid midka uu noqonayana waa ilaahay subxaana wa tacaala qadar uu jaangooyey oo lowxulmaxfuudka alle subxaana wa tacaala uu ku qoray saa darteed abuurkan ruuxuu u abuuran yahay haddaydan wax isbedela aydan ku samayn karin akhlaaqdiisa iyo dabcigiisa iyo dhaqankiisana waxba kama bedeli kartaan lidaalika dabeecaddu yacnii ruuxa bini aadamka ilaahay subxaanah wa tacaala ugu deeqay yacnii diintu waxay siisay makaano weyn bay dhigtay ruuxu inuu dabcigiisa iyo akhlaaqdiisa uu hagaajiyo waa shay diinteennu makaano weyn ay dhigtay xadiiska waa xasan waana mawquuf min kalaami cabdilaahi bni mascuud dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka sagaalaad boqoltoddobaatan iyo siddeed sidoo kale xasanahu alalbaaniyu raximah llahu tacaala fi ladabi almufrad yacnii laba boqol iyo siddeetan iyo saddex raqamka intan dambe ee nudfada iyo candhuufta ku saabsane iyadu xukmu rafci bay leedahay oo waa xadiiskii fii saxiixayn min xadiisi cabdillaahi ibni mascuud ee arbaciinka iyo aad ku arki jirteen wax baabu xusni alkhuluqi idaa faqihu wuxuu baabu yahay dabeecadda iyo akhlaaqda wanaagsan hadday wax fahmaan oo kasma diineed ay ku darsadaan yacnii fadliga ay leedahay xadaana caliy bnu cabdillaahi wa caliy bnu lmadini imaam aljarxi waltacdiil shaykhu lbukhaari qaala xadaana alfudayl bnu sulaymaan annumayri can saalix bni khawaati bni jubayrin can muxamed ibni yaxya ibni xibbaan can abi saalix asamaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal alay wasalam rasuulka ilah wuxuu yidhi ina arajula yacni ninka ninka waa lagu halqabsanayaa ruuxa loo jeeda la yudriku wuxuu ku gaadhaa bixusni khuluqihi dabeeca wanaaggiisa wuxuu ku gaadhaa darajata alqaa'imi bileyli darajada ruuxa habeenkii salaada u taagnaa salaatuleylka u taagnaa riwaayo kale waxay leedahay yacnii la yudriku bixusni khuluqihi wuxuu ku gaadhaa darajata asaa'imi alqaa'imi billeyl saa'imi binnahaar alqaa'imi billeyl ruuxa maalinkii oo dhan sunna yacnii markaas soomanaa soon sunnaha soomanaa habeenkiina salaatuleyl u taagnaa asagoo soon sunnaana aan soomin salaatuleylna isu taagin baa xagga ajarka iyo fadliga waxaa laga yaabaa dabeecada iyo akhlaaqda wanaagsan inuu ku gaadho oo ilaahay subxaana wa tacaala marka ajarka uu ugu hibeeyo ayib ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujalladka labaad laba boqol siddeetan iyo laba dabaraani fi lkabiir mujalladka siddeedaad boqol lixdan iyo sagaal raqamka imaamu maalik fi lmuwada mujaladka labaad sagaal boqol iyo afar saxaxu lalbaaniyu raximah llahu tacaala fi saxiixa toddoba boqol sagaashan iyo afar raqamka ayuu ku saxiix yeelay waana xadiis saxiixa xadaanaa xajaaj ibnu minhaal qaala xadaanaa xamaad ibnu salma can muxamed ibni siyaadin qaala wuxuu yihi samictu abaa hurayrata yaquul abaa hurayra waxaan ka maqlay isagoo leh samictu abaalqaasim nebi maxamed waxaan ka maqlay yaquul isagoo leh khayrukum islaaman dhanka islaamnimada waxaa idinku khayr badan axasinukum akhlaaqan kuwiinna idinku akhlaaqda wanaagsan idaa faqihuu markay wax fahmaan haday faham diineed ay ku darsadaan ayagaa idinku fiican buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiisku waa xadiis saxiixa imaamu axmed fii musnadihi mujalladka labaad ayuu ku warinaya afar boqollabaataniyo sagaal ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujalladka koowaad laba boqol sagaashaniyo labo saxiixuljaamici saqiir kun laba boqol kun sideed qala اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana cumar ibnu xafsin qala xadaana abi xafsun ibnu qiyaas qala xadaana alacmash sulayman bn mihraan alacmash qala xadaanii haabit ibnu cubayd qaala wuxuu yidhi ma ra'aytu axada haabit ibnu cubayd waa mowla zayd ibni saabit maa ra'aytu ma arag buu yidhi axadan ruux oo ajalla ka weyn xagga haybadda iyo sharafta idaa jalasa markuu fadhiisto maca alqowmi qoomka la jirkooda markuu la fadhiisto yacnii ruux kaga weyn ma arag walaa afkaha yacnii xagga kaftankana uga kaftan badan ma arag fii beytihi gurigiisa min zayd ibni haabit zayd ibni haabit saxaabiga la yidhaahdo markuu saxaabadiisa uu dhex joogo iyo ardaydiisa iyo talaamiiddiisa ruux kaga weyn xagga indhaha iyo haybadda iyo qadarinta la qadarinaya ma arag markuu gurigiisa joogana ruux ilmaha iyo caruurta iyo xaaska uga debacsanoo uga kaftan badan ma arag buu yidhi laba dhaqan waaye soo ma markaad majaalista cilmiga a joogto ee bulshada muslimiinta aad tacliiminaysay wuxuu sheegayso haybadaada iyo muru'adaada waa inaad ilaashato nin iska shactiraynaya oo yani kaftanaya oo iska qosqoslaya oo waa inaadan noqon yani ruux haybad leh oo muru'adiisa iyo shakhsiyadiisa ilaalinaya qofku waa inuu noqdo hadalka uu ummadda u sheegayana inuu kala xushaa loo baahan yahay waa la kala xushaa soomaalidii hore maxay odhan jireen warkaaga intaadan la golo tegin ayaa banaanka lagu soo fiiriya intaadan la golo tegin baa bannaanka lagu soo fiiriya ummaddan aad wuxuu sheegaysana ha u inay ummaddu wada caamo tahay markaad nin shiikha tahay oo ummadda wuxuu sheegayso mustawahaaga garo ha ku fekerin ummaddani inay caamo tahayoo yacni keliga adugu aada baarqabu tahay ha u fikir waxaad u fikirtaa ummadda inuu ku jiro ninkaa cilmi badan mid kula cilmiya mid kaa hooseeya intaba ay ku jirto idan markaa marka waxaad la gola tegaysae aad u sheegayso waxaad hubisayoo masdarkiisa iyo meesha uu ku yaallo aad iska hubisay waa inuu guriga laakiin waa ka duwan yahay guriga muxuu kaga duwan yahay guriga saxaabigani markuu guriga tago caruurta iyo xaaska iyo wuu la kaftamiyo wuu u debicsan yahay maaha odayga markuu guriga albaabka uu ku soo socdo caruurtu sidii bisad la qabtay jiir la qabtay inay noqdaan oo yidhahdaan kiibaa soo socdo lagaa naxo nin debicsan oo qoyska iyo reerka u debicsan waa inaad noqotaa wallahu subxana wa tacala aclam sawaab wa billahi towfiiq